بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الخاamis wejiga شhanaad oo min أwjuhi qad oo qad awjuhdeeda kamida wuxuu yahay تaqriibu الزmن الmaadi zamanka maadiga in lasoo dhoweeyo min الزmن الxaal zamanka xaalka in loo soo dhoweeyo ilan azminadu waa saddex zaman maadi ah oo tegey iyo zaman xaal ah oo midka markaas lagu jira ah iyo zaman mustaqbal ah zamankii maadigaa bay marka soo dhaweyn oo zamankan xaadirka bay usoo dhaweyneen naxwu qad qaama oo macnaheedu uu yahay qiyaamkiisaan maadiga ah wuu dhowaa oo zamankan xaadirka buu ka dhowaa macnaheedu wuxuu yahay qiyaamkiisu hadda dhow buu ahaa yani zamankan xaalka ah qiyaamkiisu kama fogeyn fa inahaa qadii qarabat almaadiya ma maadigii bay soo dhaweyday min alxaali xaalkii usoo dhaweyday walihaada taqriib taqriibkan dartiisa talzamu qad qad way laazimtaa maca almaadi maadiga bay laasimtaa maadigii alwaaqici xaalan oo xaalka dhacay istilaaxiyatan xaalkan waxaa la wadaa istilaaxiga ah wuxuu leeyahay bacdamaa qad ay faa'iideynaya taqriib jumlada xaaliyada ah oo ficilka maadi ku bilaabata waa in qad la geliyuu leeyahay jumlada xaaliyada ah oo ficilka maadi ku bilaabanaya waa in qad la geliyo oo qadda la gelinaa maxay faa'iideyne wuxuu leeyahay ficilkaas maadiga ah qadu waa soo dhoweynayahoo xaalkay u soo dhoweynaya uu leeyahay imaa daahiratan qadaasi ama waa daahira fi lafdi lafdiga daahir ka tahay nacu waqad fasala lakum maa xarama calaykum jumlatu qad fasala lakum maa xarama calaykum xaaliyatun waa jumlo xaaliya ah aw muqadaratan ama muqadara naxwu haadihi bidaacatunaa tani waa badeecadeennii ruddat ilayna ee qad ruddat ilayna xaal ay tahay midna loo soo celiyey waljumlatu xaaliyatun jumladaas oo ah qad ruddat ilaynana waa jumlo xaaliya ah qeyb marka nuxaadda kamid ah waxay leeyihiin waa waajib jumlada ficilka maadi ku bilaabane ee xaalka dhece xaalkii isdilaaxiga ahaa in qad la geli waa laga maarmaan hadday ku jirtana waa sidii la rabay haddii aysan ku jirina waa in loo soo qadaray leeyihiin sababtoo ah waxaa la rabaa jumladaas ficilka maadi ku bilaabane in la soo dhaweeyo oo xaalka loo soo dhoweeyo haddaba xaalka loo soo dhoweynaa ma xaalkii zamanka ahaayaa mase waa xaalkii istilaaxiga ahaa waa xaalkii istilaaxiga ahaa xaalka isdilaaxigana waxaa laga wadaa xaalkii mansuubka ahaa oo aan niqiinay oo saaxibulxaalka lahaa baa laga wadaa marka labadii xaal waxay leeyihiin irtibaad baa ka dhexeeya qadaani haddii zamankii maadiga ahaa ay usoo dhoweynaysa zamankii xaalka ahaa sidaasi lamid ahna jumladan oo ficilka maadi ku bilaabane waa in qad la geliyo si xaalkii isdilaaxiga ahaa loogu soo dhaweeyo wadahaba alkuufiyuuna kuufiyiintu waxay ku tageen walakfash waxay ku tageen ilaa ana iqtiraana almaadi maadiga la xidhiirsigiisa maadigii alwaaqici xaalan oo xaalka dhacayay biqad lala xidhiiriyo laysa bilaazimin laazim ma ay dheheen waajib ma ahanay dheheen kuufiyiinta iyo akfash oo basriyiinta kamid ah waxay qabaan jumlada ficilka maadi ku bilaabane ee xaaliyada ah oo xaalkeeduna hadda isdilaaxiga uu yahay qad in la geliyo imaa daahira wa imaa muqadara inaysan laazimayn waana la gelin karaa waana laga dhaafi karaa likasrati wuquucihi maxaa yeelay maadigaas dhicitaankiisa ayaa badan xaalan biduuni qad maxaa yeelay waxay leeyihiin in badan oo ka mida ah ayaa nasri iyo nadmi waxaa lagu hayaa jumlo xaaliyo ah oo maadi ku bilaabane oo qadna aysan ku jirin walaslu cadamu taqdiir haddii la yidhaahdo haddii qad baa uqadaran waxay leeyihiin qad inaysan uqadarnayn baa asal ah hada huwa daahir kaasaa daahir ah id laysa bayna alxaali اlisdilaaxiyati oo maxaa dhacay muxuu daahir ku yahay maxaa yeelay laysa bayna alxaali اlisdilaaxiyati xaalka isdilaaxiga ah waalxaali الzamaniyati iyo xaalka zamaniga irtibaatun macnawiyun isku xirnaasho oo xagga macnaha oo ka dhexeeya ma jiro xaalkii mansuubka oo saaxiibulxaalka lahaa ayaa maadigan loo soo dhowaynaa qad saa daraaddeed waa laasim in la yidhaahdo maxaa kala dhexeeya haddaba qaddii zamanka maadiga ahaa zamanka xaalka usoo dhaweynaysay maxaa ka dhexeeya labada xaal xaalka oo zamaaniga ah iyo xaalka isdilaaxiga ah oo mansuubka ah maxaa calaaqaha ka dhexeeya bidaliili annahum inuusan irtibaad macnawiya uusan ka dhexaynin waxaa u daliila ah, anna mnuxaadii qasamu lxaala alisilaaxiya xaalka istilaaxiga waxay u qaybiyeen ilaa maadawiyatin wa muqaaninatin wa mustaqbilatin saddex ay u qaybiyeen wuxuu leeyahay xaalka zamaaniga ah iyo xaalka isdilaaxiga ah wax calaaqaa ah kama dhexeeya waxaana u daliil ah xaalka isdilaaxiga ah ayaa wuxuu u qeybsamaa saddex qaybood xaal maadi ah iyo mid muqaarina loo bixiyey iyo mid mustaqbala loo bixiyey macnaheedu marka saddexay u qaybsantaa laakiin xaalka zamaaniga ah ayadu ma qaybsanto laa tanqasim labada qaybood oo kale haddii xaal lama dhaho midka kalena maadi baa lahaa midka kalena mustaqbal baa lahaa marka xaalka zamaaniga ah ma qaybsamo laakiin xaalka isdilaaxiga ah saddex qaybood buu uqaybsamaa uu leeyahay nuxaad haddaba intooda badan xaalka isdilaaxiga ah laba qaybood bay u qaybiyaan xaal la yidhaahdo muqaarina iyo xaal la yidhaahdo muqadara midda muqaarinka ah hiya alatii yataxaqaqu macnaha fii zamani taxaquqi caamiliha waa midda macnaheeda ama masderkeedu uu muxaqaq yahay caamilkaas masderkiisu marka muxaqiq uu yahay caamilka ayada xaalka ku camalfalaa masderkiisu marka muxaqaq u yahay tusaale ahaan qaama caliyun farixan ayaa la yidhi cali wuu istaagay asagoo faraxsan haddaba farixan waa xaal yaa ku camal falay qaama ayaa ku camal falay haddaba farixan oo xaal ah masderkiisa oo farax ah faraxaasi waa muxaqaq oo wa uu joogay fii waqti alqiyaam qaama oo caamilkii ah masderkiisa markuu dhacayo oo qiyaamka ah farxani muxaqaq buu ahaa waxaa la yidhaahdaa muqaarin oo waxaa laga wadaa caamilkeeda marka uu dhacaayey ayadana masderkeedu xaadir buu ahaa oo asna mawjuud buu ahaa xaal kaloo waxaa jirta la yidhahdo muqadara waana midda ka dambaysa waana midda dhacda zaman ka dambeeya zamanu caamiliha waana midda la yidhaahdo hiya alatii yuriidu saaxibahaa an yuuqicahaa tusaale ahaan wakharuu sujadaa haddaba sujadan soo xaal ma aha waa xaal yaa ku camal falay oo nasbiyay kharuu baa ku camal fashay haddaba kharuu masdarkeeda oo khuruurka ah markii uu dhacayay markay sii hoobanayeen sujadan oo xaal ah masdarkeeda oo sujuudka ah xaadir miyuu ahaa mawjuud miyuu ahaa markaan ay sii dhacayeen oo ay sii hoobanayeen sujuudku mawjuud miyuu ahaa mise markaas kadib baa sujuudku dhacaya markaas kadib baa sujuudku dhacayaa xaalada noocaana ah waxaa la yidhahdaa xaalun muqadara sujuudku haddaba wuu ka dambeeyaa xagga zaman ahaanta zamanka khuruurka waa ka dambeeyaa waana midda uu bixiyey mustaqbala midda uu bixiyey hadda ka horna waa soo marnay nuxaad waxay leeyihin waa labadaas nooc qayb nuxaada ka mid ahoo qila ah baa waxay leeyihiin maya xaalku waa saddex nooc xaal kaloo waxaa jiray leeyihiin la yihahdo xaalun maadiya xaalun maadiya haddaba maxaa ka wadiin waxay yihaahdeen xaalun maadiya waxaan ka wadnaa hiya alatii takuunu qabla zamani takallum waa xaalka ahaata qabla zamani takalum marka qofku uu hadlaa oo jumladaas xaaliyada ah uu ku hadlaa ka hor midda dhacday baa waxaa la yihahdaa xaalun maadiya haya tusaale ahaan maxaa ka mid ah jaaءa muxamadun amsi raakiban jaaa muxamadun amsi muxamed baa wuxuu yimid shalay raakiban isagoo gaadi taaran raakiban soo xaal ma ahaa rukuubkan marka qofku uu hadlaayey ka hor soo ma uusan dhicin haa ka hor buu dhacay xaaladda noocaana waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa xaalu maadiyatu maadi maxaa loogu biciyey liأnnaha mutaqadima calaa zamani takalum marka qofkan uu hadla ka hor bay dhacday laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin maye xaalkaas waxa loo fiirina waa caamilka marka uu imaanayey rukuubkan soo xaasil mayna xaalada noocan waa l muqaarinaa la dhahaa laakiin qayb aya kamid a ah, waxay le maya xaalun maadiya baa la dhahaa sida raajixana waa inay muqaarinadii qayb ka kamid ay tahay waxay u qaybiyeen haddaba saddex qaybood xaalun maadiyatun waa mid aan soo sheegnay xaal kaloo waxaa jira ay leeyihiin xaal la yidhaahdo muqaarina xaalka muqaarinada waa midda eh. waxay leeyihiin hiyo alatii tuqaarinu zaman takalum waa xaalka zamanu takallumka la socota tusaale ahaan maxaa ka mid ah yaquumu zaydun al'aana masruuran zayd hadduu istaaga istaaggii hadduu wadaa masruuran xaal uu yahay mid faraxsan masruuran soo xaal ma ahaa masruuran haddaba masdarkiisa oo suruurka ah markaas qiyaamka uu dhaca oo hadda ah waktigana hadalkuna hadda uu yahay soo xaasil ma aha waxay leeyihin muqaarina la yidhaahdaa xaaladda muqaarinada ah marka saddex shayba waa inay isla socdaan takallumka iyo caamilka zamankiisa iyo xaalka zamankiisa xaalka masderkiisa zamankiisa waa inay isla socdaan yaquumu zaydun al'aana masruuran marka aa leedaho aa hadle qiyaamkiina waa socdaa suruurkiina waa socdaa xaalada noocaasa ayaa wax u yaqaanaan muqaarina ah haddaba wuxuu yidhi allaahuma ilaa an yuqaal allaahuma in la yidhaahdo maahane alkalaamu fi lxaali اlmuqaarina waxa aan ka hadlaynaa waa xaasha waa xaalka muqaarinada ah liannaha almutabaadir iladihni maxaa yeele ayadaa soo degday cinda alidlaaq marka la idlaaqo wuxuu leeyahay irtibaadaa ka dhexeeya waa la dhihi karaa oo basriyiinta waa loo garaabi karaa waa goorma haddii ay yidhaahdaan xaalka istilaaxiga inkastoo saddex nooc ay u qaybsanto laakiin marka la idlaaqo alxaal la yidhaahdo oo aan la qeydin midda muqaarinada ah bay ku dhace haye midda muqaarinada ah marka haddii ay ku dhacdo middaas muqaarinada ah sooma aynaan dhihin markaas aahadle waa midda dhece sooma aynaan dhihin haa hadde markaas aahadle midda dhece haddii lagu macneeyo xaalkii zamaaniga ahaana meesha waa yaalla xaalkii istilaaxiga ahna meeshii waa yaalla saas daraaddeed irtibaad macnawiyaa ka dhexeeya sidaas waa la dhihi karaa uu leeyahay lianna almutabaadiratu ilaa dihni maxaa yeelay ayadaa dihniga usoo degday cinda alilaaq marka la idlaaqo saas daraaddeed waxaa leeyahay haddaba irtibaad macnawiya baa wuxuu ka dhexeeyaa xaalkii isdilaaxiga ahaa oo muqaarinada lagu idlaaqay iyo xaalkii zamaaniga ahaa irtibaada ka dhexe hadduu irtibaad ka dhexeeyana bacdamaa ay maadigii xaalkii zamaaniga qad usoo dhawey jirtay xaalka isdilaaxiga ahna qad ba usoo dhawey kartaa leeyahay wallahu aclam